asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sanad kasta in culummada laygu diro maxaa laga faa'iidaya horta waa tashe cabdirashiid hadda kaartinaa shitaabu i weydiiyey wuxuu yidhi goorma dhalatay marka waa hawl kale alxamdu lilah wasalatu wasalaamu calaa rasuuli illah sayidina muxamadi calayhi afdal الصalaati waasga الtasliim ama bacdu mowduucan ah sinaacatu alwiqaayati min alghiwaaya sidee loo badbaadaa badbaadada aanu ka hadlayna waa tii fikriga ahayd amaba wixii maskaxda lagu shubi lahaa oo laba qaybood inoo noqon doonta biidn illahi subxaana wa tacaala qaybta koowaad baa maanta ka hormari doonna haddii ilahi subxaana wa tacaala yidhaahdo saad la socotaanba waswaaska tirada badan iyo shubahaadka ama confusioniska xagga diinta dadka ka galay aad buu isu soo taraya aadna wuu u batay run ahaantii oo maanta haddii qisasta dhacdada dhabta ah laydinkaga sheekeeyo runtii aad baad ula yaabaysaan waxaa markii ugu dambaysay la ii keenay gabar oo ay la socdaan waalidka gabadh waxay wadataa buug yaroo intaa la eg buugga waxaa ugaga buuxa su-aalo fara badan oo runtii ay isweydiinayso ay leedahay horta diintan inay dhab tahay in lii caddayaan u baahana su-aalaheedu marka waxa ay ku qotamaan inta badan jiritaanka ilaahay subxaanah wa tacaala oo waxay diidantaaba leedahay horta ilaahayba horta in lay taabsiiyo mooyaane diyaar ma ihi in aan wax dhegaysto waalidkii wadaan uu iska ooyaa oo maxaa iyaga usoo horseeday meelaha keenay waddabadaa hadda aanu joogno waxay wadataa liis dheer oo aan isleeyahay waa loo soo akhriyey mala ama meelahay ka soo dhegaysatay ama acdaa'ul islaam halka ay nala beegtaan ah liiska waxaa ku qoran marka intaasoo su-aal oo isweydiinayso oo masalada marka la socota wuxuu sheegay fadiila doctor shaatibi maraan saa usii fogayn ayaa ku yaro dhallinyaro ah oo waalidku ay ku ogaayeen inuu muslim yahay oo salaadda subax loo kiciyo oo sabti axad meelaha loo diro laakiin lugaha diidaya ayaa subax wuxuu la soo fadhiiso yidhi waxaa weydiiyey horta soo fadhiista buu labada waalid buu fadhiisiiyey markaasuu waxaa idin weydiiyey waxaanaad subax walba igu yeerayso inad salaada subax u kacayo diintan aad igu yeeraysa waxaan u baahan horta ilaaha aad leedihiin caabud horta i fahamsiiya wuxuu yidhi macallimiinta iskuulka ii dhiga waa dad shahaado haysta oo mutacalimiina oo wax soo bartay oo shahaadaad sarsara haysta idigu hore shahaadaad ma haysataan macallimiinta waxay ii sheegeen buu yidhi inuusan ilaah jirin waxay kaloo ii sheegeen buu yidhi in diintan innaga aan ku camalfalaynays diin saxaanaan ahay qodobada sidaas oo kale ah oo hadda labada tusaale aan soo qaatay iyo in ka badan oon qaar gadaal ka keeni doonno waxay muujinayaan ummaddu inay khatar tahay haddaba kelimaddeennu maaha inay shubha dawadeeda meesha ku sheegto gaar ahaan waxaan la xidhiira ilxaadka oo waxaan idiin ixaalayn lahaa fadiila sheekh mustafa waxaa jira labayo toban dersi oo xiriira oo kaga hadlay ilxaadka haddana buug laga dhigo af soomaaliya ku qoran burburinta ilxaadka halkaasaad kaga bogan doontaan laa kelimaddeennu waxay tahay waxaanu intaanay ku soo gelin sideed isaga celin kartaa wey maxaa yeele kelmad kooban oo saacaddeeda la xadiday deg degana dadka uu ku jiro maantana la fadhiyey maaha meel shubha lagu gorfeeyo amaba lagaga hadlo ama lagu turxaan bixiya maaha saa darteed su-aasha horaysan ku bilaabana waxay tahay horta diinta in wax la isweydiiye maceebbaa taasaa iga su-aala maceeb baa idinkaa idin weydiiyey inuu qofku su'aal weydiiyo in qofka su'aalu weydiiyo waxa kuma dabno maxaa ilaahi subxaana wa tacala isagaaba ina yidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun marka ugu horraysa oo qofka shakiga uu ku imanayo ama waswaas baa ku soo galay ama arrin diinta ka mid ah wuxuu shaki kaa soo galay markiiba diintu waxayna siisay g b s ki ku hagi lahaa tag oo culimmada iyo dadka aqoonta horta weyddiiya qur-aankana ilahi subxaana wa tacala wuu ku tilmaamay fii kayri ma aaya oo halka uu nebigu uu leeyahay shifaaun qofka waxba aanan ama aqoontu ay ka maqan tahay halkuu ku bogsoon lahaa waa isagoo su-aal weydiiye qur-aankana waa wayasaluunaka can اruuxi qul wayasaluunaka can اlyataama qul wayasaluunaka maada yunfiquuna qul qur-aanka waxaa ilaahi subxaana wa tacala uu tilmaamaya waxay ku weydiinayaan adna waxaad ugu jawaabta waxay ku weydiinayaan adna waxaad ugu jawaabta waa diin iyadu aqoon ku salaysan iqrana ku bilaabatay haddaba in wax laysweydiiyaay waxba kuma jaban marka marka tallaabta ugu horraysa qofka uu qaadaya waxay tahay marka uu xun ka shakiyo shakiguna dabcan inaad adigu beertid khasab maanta maaha moobeelladaan ku sidanaa dhegahaynu shakiga ku soo dhacayaa waddadaasaad ku arkaysaa dadkan maanta islaamka la dagaalsanna yacni bimacnaa waxay ku mashquulsay sida islaamku markaa ay geeska u gelin lahaayeen haddaba shakigu mar walba waa kugu beermayaa saa darteed horta su-aashaas ku hormar waa qaybta ugu horraysa aan tilmaamayo midda labaad waxay tahay markii wuxuun kugu soo baxaan ilaahay malada u wanaaji in ilaahay subxaana wa tacaala mar walba wuxuu sheegay inay sax yihiin horta kaa dhaadhacsanaato in ilaahay diinkiisa inuu sax yahay kaa dhaadhacsanaato jiritaanka ilaahay oo ilaahay subxaana wa tacaala fitra ahaan kuugu beer ha kaa dhacdhacsanaato qofka marka horta inuu ilaahay malada u wanaajiyo waa midda ugu horrayso ee asaaska u ah midda labaadna markaa baaritaankii u dhaqaaqo markaa u weydiiyo qodobka labaad ee islaamku inoo sheega waa maxay in qofka bini aadamka caqligiisa aanu xirin caqliga miyaa xiran la yidhi ilaahay subxana wa tacala inama dhihin caqligan waxaa lainoo siiyey oo ilaahay subxaana wa tacala noogu manadaystay in qofka uu fakaro inuu maskaxda uu ka shaqaysiiyo maxaa yeele aayadaha qur-aanka ee caqliga ama tatafakaruun keliya ina leh ilaa siddeed iyo toban jeer buu ilahi subxana wa tacala soo celeliyey macnaheeda waa maxay nin yaroo kuu sheekeeyey ama mid yaroo gaalo oo bishooba wuxuun kuu sheegay ama ku yaroo diinta ilaahay ku kacsan hadaluu kuu sheegay in diinta ilaahay ay kaa didiyaanood laadiid khalaas islaamka waa lagu kala tegey waxba kama jiraan intaasaa laynoo sheegayey ina halkaa aad ka bilowdid maaha horta caqligaa ka shaqaysiya kan wax kuu sheegaya horta ma dhib baa haysta ma nin xanuunsan baa ma broblem baa haysta ma suurtagal baa diintan intaa soo jirtay ee ummaduhu saa isugu soo dhiibayeen in maanta laba kelmadood miduu sheegay marka lagaga baxo iyadana waa midda ugu horraysa ee aan u baahannahay qofka inuu isweydiiyo waxaa kaloo iyadan muhiima ah. mar haddii la yidhi su-aashu waa legitimate waad weydiin kartaa mar haddii la yidhi caqliga waad ka shaqaysiin kartaa mar haddii lagu yidhi sideed iyo toban aayadood baabaa ku tiri maskaxda ka shaqaysii horta halkaa waxaan kaga baxaynaa inaysan wax dhibaato aanay jirin haddaba shubho ama confusion waa wax isku dhafmay wixii waad kala saari weyday labsi baa kugu yimid oo ilaahi subxana wa tacala markuu la hadlay ahlu kitaabka wuxuu yidhi lima talbisuuna alxaqa bilbaaطil xaqi xaqoo mutaxan qofka kama qarsoomi karo laakiin waxaan samaynaya xaqi baa waxaan ku furayaa tashwiish qiiq baan ku furayaa qaaca baa qarinaya marka saa darteed arag dadka islaamka la dagaalamaya markay rabaan islamka wax ka sheegaan ma keenayn xaqi oo dhaba laakiin wuxuu isku dayaa wax xaq ah inuu wajh baatila marka u sameeyo waa xaq oo cad wejh baatil inuu u sameeyo waxaan xusuustaa eh, nin biishoaba ah ayaa dadku wacdinayay wuxuu rabaa inuu yidhaahdo uu ku tiimbareeya muslimiintu inay yihiin dad amniga aan ogolayn jacayluna dhiig daadiyaan markaas wuxuu soo qaatay aayadihii ilahi subxana wa taala qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum hilda isagoo leh war dadka nala degan yurub iyo america nala degan maanta hadday jaanis yar inoo helaan toorrey hadday noqon lahayd boskoolad hadday noqon lahayd wax alla waxay haystaan bay nala dhici lahayn maxaa yaele qur-aankooda wuxuu tilmaamayaa qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar laakiin ninka kan markuu aayadda contextkeedu ka dhex bixiyo oo keligeed meel soo istaajiyo oo qaatilu ladiina yaluunakum illa waa maxay kan geeskaaga fadhiyo ku biloway sooma maxaa ka dhalanaya marka ninkan gurigan degan guriga ku xiga ee midigta ka xiga kan bidixda ka xiga kan ka horeeya kan ka dambeeya dabaqa ka sarreeya kulli inuu ku kaco oo dhammaantood markaa ka dhex baxo laakiin aayaddu waxay ka hadashay xaalad gaara waxay ka hadashay maruu dagaal uu jiro dagaalka markuu jirana nin u naxariisanaya markaa ma laha kursigaasaad ila dhacaysaa microfonka ulkaaga dhigayaa labadan oo dhan maaragtay cid cid u naxariisana maska markaa ma laha hunaa marka markii aayaddii inta contextka laga soo dhex bixiyo iyadoo xaq ah laakiin lagu fura tashwiishka waa halka markaa shakiga uu imanayo saa darteed shubhadu iyadu marka waa mid imanaysa oo qof walbana markaa maskaxiisa aanay marka ka maqnaanayn walidaalika waxaasaa laysku khaldaa laba shay waswaas iyo shubho ama waxaa loo yaqaan wiswis iyo shubho labadaba waa isdhex sideedaba wiswisku ama waswaasku nafsadaadana wuu ka yimaadaa shaydaanna wuu ka yimaadaa shaydaan iyo nafsadaada inay qur-aanku wuxuu tilmaamay walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuh nafsadu marka waxbay maantana waxbaa ku weydiinaysaa su-aalaha kugu imanaya waxaa laga yaaba inay kula tagto xagga ilaahayba inay kaa wareysato waxaa laga yaaba inay kula tagto xagga ay nebi moxamed sal alla alay wasalam qur-aankana maantana la aqrinayo muslimiintan inay xaq yihiin su badan bay ku weydiinaysaa shaydaanna kuma yaraysanayo waa ku weydiinayaa fawaswasa ilayhi shayطaan fawaswasa ilayhi shaytaan qur-aanka marka waxaa jira laba meelood oo ilaahi subxana wa tacala uu ku sheegay waswaasku inuu nafta ka iman karo iyo in uu shaydaanka ka iman karo qur-aanka laba meel buu noogu sheegay walidaalika laakiin ilaahi subxaana wa tacala nicmadiisa waxay tahay in aan laynoo qabanayn qofka intuusan baasho ku hadlin ama aanu ku hadaaqin ama afka aanu soo dhaafin wax alla wixii qalbigaaga soogal lagu qaban maayo maantana haddaad ilaahi subxana wa tacala su-aalo badan iska weydiisid ilahay ku qaban maayo maantana haddaad nebiga su-aalo fara badan isweydiisid oo wax nafsaddu kugu sheekeynayso maxaa le saxaabatu rasuulillahi sal alla alay wasalam baa arrinkaa weydiisad noo iman doonta nebigana waatuu nu yidhi ina allaha tajaawaza liummati maa xadaat bihi anfusuhaa waxay nafsadda kugu sheekeynaysa ilah wuu dhaafa laakiin maxaa raacsan maa lam yatakalamuu aw yacmaluu bihi waa inaadan ku hadlino meelaha adan la iman oonad saasaad jirta wuxuu adigoo maba fahamsanide ama aadan ku camalfalin khalaas nafsaddayda waxay ii sheegtay oo ii waxyootay inuusanba ilaah jirin ama inuusan nebi moxamed nebi moxamed aanu ahayn halkaa waa inaadan la soo gaarin <clears throat> laakiin nafsaddu way kugu sheekaynaysaa sheekadaas waa imanaysaa walidalika saxaabatu rasuli lah sal alla alay wasalam waxay nebiga intay u yimaadeen wuxu uhi ya rasuul allah marmarka qaarkii waxbaa na soo gala qalbigan waxbaa na soo gala riwaayaadka xadiidka marka aanu dib u raacno waxaa ku jira riwaayada ina leh oo wada saxiixa wax qalbigana waxaa soo gala midkeen inuu dambas iyo dhuxul noqdaba uuba ka jeclaan lahaa wax la sheegi karama ya rasuula allah wax weyn baana soo galay saxaabatu rasul lah sl ly slm nebiga iyagoo la jooga wixii mayan sheegin leanna in la sheegaa waa mamnuuc wax nafsadda ay kugu sheekaysa waswaasa ma sheegaysid lakiin ya rasuula allah in aan sheegno yacni inaan dambas noqonno oo dhuxul noqonno oo inagoo dhanba sida aan noqonnaa laynoo qaataa halkii aan kelmaddaa meesha ka sheegi lahayn bay leeyihin markaasuu nebiga wuxuu leey daka sariixu اliimaan alimaam ibn taymiya alkhaaabi markay fasireen waxay leeyihin qofka kan halgam buu ku jiraa wuxuu la halgamayaa shayطaan in allah inta uu qofka halgankaa uu ku jiro oo marka cudu billahidaa uu gurayo uu saa ugaga jeesanayo oo ma aragtay weysadii uu boobayo oo culimmadii uu weydiinayo oo uu la dagaalamayo daka sariixu اliimaan sariixu اliimaan marka qofku wuxuu gaarayaa iimaan barax tiran weey oo ah maxdu liimaan riwaayaadka qaarkood way muujinayaan oo ah waa iimaan nadiif ah lanna maxaa yeelay shaydaanku sidiisaba qofka iimaankiisa aad iyo aad uu u daran yahay unbuu ku mashquulaa miduu meel saaray kuma mashquulo haddaad waswaas fara badan isku aragtid haisdhihin waxbaa kaa khaldan haisdhihin waswaaska tirada da'yartu markii siddeed iyo toban sano qofka uu gaaro ilaa shan iyo labaatanka waswaaskaas aad buu ugu badan yahay waana waqtiga ugu badan hurdadu ay ka tagto waa waqtiga ugu badan uu fakarka iyo iyo uu badiyo oo waqtiga culimada intay u yimaadaan waalidku ay leeyihin war wiilkan halala hadlo wax kale maaha eighteen qofka markuu gaaro maxaa yaele waqti adollency markuu gaaro oo uu noqdo muraahiq way kugu badanaysaa asilada markay kugu badata haysdhihin khalaas jarbaad ka dhacda haysdhihin iimaankaaga markaasuu xoog badan yahay laakiin labadaa sharduun meesha ha ka teginoo ah nebiga sal alla alay wasalam uu tilmaamo uu leeyahay maa lam yacmaluu bihi aw yatakalamu bihi suu nebiga sal alla alay wasalam uu yihi walidalika nebiga sal lla lay slm riwaayatka xadidka waxaa ka mida ah, inuu yidhi alxamdu lilahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa shaydaan wuxuu idinla dagaalamaba hagartiisao dhanba waxay isugu soo biyoshubatay ay ku soo urursantay inuu waswaas waxba waa qaadi waayo marka waswaaska tirada badan waa shaydaan intuu daalay wax qaban waaye marka markaad waswaas isku aragtid ha didin oo markiiba ha dhihin khalaas halkaasay igaga eg tahay oo ha dhihin khalaas diinta waa khalaas diintu marka markaasay kuu bilaabatay iimaankaga markaasuu saxsan yahay marka waswaaska tirada badan mushkilad ma leh haddaba waxaa marka la ysku khaldaa shubho oo ah qofka in mas'ala diiniya ay shaki ka gasho ama confusion iyo waswase maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin kow qofka wiswiska uu hayo isagu diyaar maha waxa kan oo wax ka tan badinaya waxbaa khasbaya isaga diyaar omaha laakiin haddii maanta joyceka la siin lahaa iska celin lahaa waxaan way khasbayeen xoog bay ku socdaan marka iraadadiisa maaha saa darteed ilahay wuxuu yidhi wain tubduu ma fi anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi اllah markuu ilahay leeyay ibn kaiir wuxuu leeyahay ilahay subxaana wa tacaala xataa wain xaasaba wasa'al xataa hadduu ilaahay kugula xisaabtamo waxa nafsadaada gudaheeda ku jira ama aad muujisid in allaha laa yucadib maxaa yeele awooddaada waa ka baxsanta maxaa yeele aayadaha ka dambeeya maxay laa yukalif allahu nafsan ilaa wasaxaa marka qofka waswaaska uu ku imanayo waa qof laga tanbadiyey awooddiisa ka baxsan laakiin qofka shubhada ay haysaaye waa qof isaga u dheg raariciyey meelaha islaamka lagu galo bahashii xoogaa la wadwaday dadka u soo bandhigay uu yidhi waxaasaa la sheegayay ka warrama quraanka waxa la yidhi aayaddan ma shaqaynaysa ka warrama ilaahay jiritaankiisa baa wax laga sheegay ka warrama qofka shubhadu ay wadatay isagaa wata midda kale waswaaska kanuu hayo isagu jaahil wey shubhadaba lama socdo wax shubhaha lama socdo laakiin wax soo aada wey saa darteed markaasaa loogaga bahay inuu dhaqaaqo halka ninka shubhada ay haysaaye wix way ku qanacsan yahi la socdaa waa fakaruu dhegaystay ama meel buu ka akhriyey ama dad baa u aqriyay muxaadaru ka dhegaystay kelmaddu u haystaa laakiin kan waswaaska isagu waxba lama socdo marka maxaan ku daweyn karnaa intaanan shubhadii aanu gaarin waswaaska maxaa lagu daweeyaa kow afarta bay dhex taal buu yidhi nin eh, mu'alifa doctor jasin markuu tilmaamay wuxuu yidhi afar shay baad waswaas ku dawayn kartaan waswaaskana waa u baahantihin inaad ku baraarugtaan ko masalada ugu horaysa ta'kiidu اliimaan horta iimaankaaga adkee iimaanka in la adkeeyaayo bimacnaa muxuu nabiga sal lla lay waslam wuxuu yidhi kii shayطaanah maantana interview buu kula yeelanaya waxaan yaa abuura allah oo kan yaa abuura allah oo kan yaa abuura allah allah yaa abuura markuu halkaa marayo nebigu wuxuu yidhi sal اlla alay waslam faman wajada min dalika shay'a falyaqul ish aamantu billah ha yihahd billah riwaayad kale waxay raacinaysaa aamantu billaahi wa rasuulihi inuu qofku u yidhaahdo aamantu billaahida waa oorahaan baad u leedahay aamantu billaahina qofku marka inuu xoogaa camaashi u badiyo xataa bacd alculamaa waxay aad ugu taliyaan in qofka sadaqada uu badiyo leann iyadaa ku badbaadinaysa inuu salaada nawaafila uu badiyo wardiga inuu badiyo waa ta'da ugu horrayso oo ah alta'kiidu iman ta'da ugu horrayso ta'da labaad mata taa intaanan u gudbinba ka halka kan markii dabcan su-aasha maalan waxay iman kartaa shaydaanka oo kale adoo salaadii ku jiro faatixada akhriyay wuxuu ku leey maadan akhrin adoo weysaystay oo xubintii weli ay qoyan tahay oo jirkaagu u qoyan yahay oo ay ka muuqatay wuxuu ku maadan baashi maadan maba mayrinba adoo ragcadii ka soo kacaad ogtahay jamacadii kula jira imaamkii waaba ka tegi isaga ku abuuray markaasu kaa waxa rabaa inaad dhahdid waan weysaystay eh, fawaataxdii waan aqriyay waa inaadan dhegaysan oo oh, aadan shaydaankii hadalkiisa aadan dhegaysan maxaa yeele lasii wadwadka aad la sii wadwadaysid wuxuu kula gaaraa heer uu nin intu u yimid nin a'immada ka mida uu yidhi sheekhow markaan janaabo qaba xitaa xataa haddaan baddaa dhex galo oo aan ku mayrto oo anoo qoyan aan soo baxo waxaan aaminsanahay weli janaabada inaysan iga tegin wuxuu yidhi marfuuc alqalam baa tahay waxba lagu qaban maayo buu yidhi adugu maxaa caqligaa weytay khalaas qofku markuu heerkaa u gaaro idan tallaabta ugu horraysa waa maxay iimaankaaga aad iyo aad u adkeeda badanaana waswaaska qofka markuu xamaamka intuu galo uu ka soo baxo aaminsan yahay inay wax soo gaareen ama markuu tukado hadduu waswaaskaagu bato waxaa ugu horreeya aad ka bilowd waxa way qofka hadduu doob yahay waa in loo guuriyo badanaa waswaasku wuxuu ku badan yahay dadka aan guursan qofkaan guursan maanta nan laba u wadayaa saddex ragco afar ragco shan ragco maqribkiisu ma dhammaado weysadiisu ma dhammaato haddii ay xaajiyaddu ka maqantahay ay kala maqan yihiinna tigid ha loo jaro ha la diro sida ugu dhaqsaha badan markii xoogaa uu soo dego oo insha allah uu soo noqdona waswaaskuu daynaya waxa ugu hor ibnuqayim baa ku teliyay ibnuqayim wuxuu yidhi qofka bini aadamka haddii lamaanihiisa oo waswaaska ku badanay saa darteed maxaan u niri ageka u dhexeeya ilaa maxaa waswaaska ku badiyey wax kale waqtiga ageka aan guurka weli ku hormarin weli wuu sugaya waa arday ma aragtay dugsi dhexa ku jira ama dugsi sare markaa bilaabay ama jaamacaddii hadda usii gudbaya awoodii ma jirto financially fit maaha ma diyaarsana halkaasoo kale marka shaydaanku markaasuu weeraraya idna waswaasku qaybta koowaad waa intaa haddaba <clears throat> walidaalika fuqahadu waxay dhihi jireen qofku markuu xamaamka uu galo dad baa waxay aaminsan yiin in yar weysaystaanba waxbaan kugu soo faniinay haddaad noocaan tahay horta marka hore biyo isku sub gal xamaamkii markaad ka soo baxday hadduu shaydaanku yidhaahdo kaadi baa ku soo gaarta waxaad leedaha hawshan ha ii jilin anaa anaa isku shubay anaab hadda isku shubay in yar ka hor ilaa qofku marka meel uu saaro midda labaad ta'da labaad altaطmiin xasil maca nebiga wuxuu yidhi qofkan waswaaska wahay muxuu ku tilmaamay daaka eesh xadiid muxuu hadda xusuusiya sariixu aliimaan waa iimaan dhaba marba haddii laguu timbareeyey ee shaabaddu ay kugu dhacdo nebiga uu leeyahay in shaydaan uu kula halgamo oo maanta nan uu ku yidhahdo waxaan ma samayn adnaad waan sameeyey waad maaragtay ma tukan waan tukaday waxaan baa jira aad isku haysaan sariixu limaama marka horta waa inaad xasishaan tan saddexaad waxay tahay altaxsiin oo qofku inuu dhufays uu ka galo maxaa le awraad fara badan baa layna baray oy macwadateynka ay kow ka tahay waxaa layna baray suurat alfaatixa intaasoo qul cudbar binaas markuu aqrinayo qul cudbar bilfaqr markuu aqrinayo intaa qofka marka uu soo celcelinaya waa muhiim walidalika nebiga sal lla lay slm wuxuu tilmaamay shaydaanka ama qofka bini aadamka ah laba tuubadood baa ku furan shaydaan waxbuu ku afuufayaa malagna waxbuu ka afuufayaa shaydaanku wuxuu wadaa maantana inuu yidhahdo shar uu sheego inuu xaqa uu beeniyo halka malaguna uu u sheegaya brograamka ah khayrka inuu ilahi subxana wa tacaala rumeeyo nebiga marka wuxuu yidhi adoo iska socda ma marba qaark waxaa kugu imanaya maalan masjidka gal waxaan samee ee maanta qur-aanka yuusan kula gaarin wiigan waa inaad khatintaa caawa inaad leyd u soo istaagtaa muxaadarada waa inaysan kaa maqnaanin wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam halkaas waa tubadii malagaa kugu socota faman wajada dalika falyaxmid illah alxamdu lilahi dheh lakiin haddaad aragto ku yir waxa kan maxaa meeshan maxaa lagu sheegaya ee allah mustacaan salaadan marwab la tukanaya maxay ahayd iyo maradan weyn oo la hagoogan yahay maxay ahayd iyo ee hawshan maxay ahayd qofku hadduu isku qufulo wuxuu yidhi taasu shaydaan xaggiisay ka timid muxuu nebiga sal ly slm markaa uu no noo sheegay qofkii inuu ilaahay subxaana wa tacala magan galo falyatacawad billahi min ashayطan الrajiim falyatacawad billahi min ashayطan الrajiim waa tallaabta markaa ugu muhiimsan waxay culimmadu leeyihin qalbigu markuu maran yahay ay wax degaan oppositkaa la isticmaalaa maxaa mudaad ah waxaa mudaada dikriga ilaahay hadda ka hor baa nin saasoo kale xaaladiisu meel xun ay marayso markii ibnu cabbaas uu arkay wuxuu yidhi kanuu daaka qalbun tamakkana ashayطaanu minhu shaydaan baa iska degay buu yidhi waxaana lagu saari karaa wardiga ta'da afaraad maxay ahayd attashaaqul ismashquuli yani ha isu dhiibin mashaariic kala gal shaqo aad howlo kale ku mashquul asxaabtaada la fadhiiso طaalibاlcilmi noqo barnaamijta raxlaadkaa gal waana muhiim maraakista dacawiga ah iyo ducaaduba dadku in la wacdiyo un keliya maaha yani nebiga sal اlla alيه wasalam kana yatakhawalu الnaasa biاlmawcida sida xadiidkii ibn mascuud ee bukhaari uu warinayo nebiga sal sl u kala dheerayn jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa la rabaa marka inay jiraan barnaamij fara badan sida camis in la aado picnic in la aado raxlaad in la aado Eh, meel sidan oo kale howlahan oo kale barnaamij sidaan oo kale ah afar maalmo shan maalmo ay socoto dadku in la mashquuliyo run ahaantii wuxuuna ku mashquulo wax kasta oo khayr leh sarwana ay ka maran tahay haddii da'yarta lagu mashquuliyo fakarkan wuu yaraanaya walidaalika arag meelaha eh, maraakiista mashaariici sidan oo kale malaayi milyan iska ku bixiya eh, isku daya da'yarta inay mashquuliyaan marna cumro geeya marna u sameeya garoon yar ay ku orordaan marna yidhaahdaa habeenkii waa la dhafrayaa oo ma aragtay waxaa jira brogram oo saamuleylaho ma aragtay suugaanta laysku weydaarsanayo suuraddan baa la aqrinayaa barnaamijka sida hadda ay meelaha qolada waxyeyn ay sameeyeen oo kale laba bilood baa qur-aanka lagu xifdinaya barnaamijtaasoo kale da'yartu ay mashquulinaysaa laakiin haddii from to inta u dhaxaysa haddaan barnaamij sidaasoo kale lagu mashquulin su-aal way badanayan qofka anteenooyinkiistaa taagaan su is waydiinaya marka afartaas shay waxay kala ahaayeen yaa xusuusinayeen maxay ahaayeen kow ta'kiid اliimaani soo kow ma ahayn ta labaadna maxay ahayd altaطmiin ta saddexaadna altaxsiin aw altaxasun tan afaraadna waxay altashaaqul afartaa ta qofka aad ugu dhagaayay wuxuu ka badbaadaya waswaaska tirada badan biidn اllahi subxana wa tacala laakiin mid ogaada waswaaska afartaa mashruuc hadda aanu sheegnay ayaa ku filan laakiin shubhadu iyadu ma baxdo shubhaduna marka waa labo mid iyadu gudub ah oo saa kuu dhaafaysa taa iyada mushkilad male qofka inay soo marto maxaa waa qayb waswaas ka mida ah. laakiin mid bay qofku fadhiisanaysaa hadday degto qalbigii amaba ha soo aqriyo amaba ha ka dhagayso oo qof kale islaamka ku kacsan amaba video meelaha ka arko hadday qofka ay dhex fadhiisato nacam tacawudku waa meeshiisii laakiin qofka kan waa in inta lala fadhiiso laga saaro yaa ka saaraya dadka khubarada ah waa lala fadhiisaa waqti baa loo sameeyaa ninka la fadhiisanaya ducaadda waxaa la gudboon eh, in mabaadi'da wax uga baxsan yihiin waxaa la gudboon inuu consultationka wax ka yaqaan waa la gudboon tahay kadibna uu qofka kan oo bii'adii iyo dadkii inuu fahamsan yahay waan u bixin dadna daliilka iman doona walidaalika arag markay mustaqiro ay noqoto waxaa muujinaya nebiga markuu yidhi sal alla alay slam laa cadwa wax la ysku daartaye markaa ma laha ayaa nin saxaabada ka mida ah wuxuu yidhi yaa rasuul allah haddaba fama bawli ibili sixaax tajrib oo maxaa keenay buu yidhi halahan iska fayow ee moorada ku jira inay candhaba markiiba ay soo gaarto candho asiibto markuu u soo galo ratiib markaa candho qaba ninkan oray bahashu way dhex degtay waxaa dhex degay fakar ah wuxuu aaminsan yahay ah haddii wax bukaaye wax fayow ay saa isu taabtaan inuu <coughs> contamination la isku daaranayo way dhex degtay haddaba qofka kan acuudu billahi min ashaytan rajiim dhah keliya lama dhahayo waa in laga saara markaasuu nebiga sal alla alay wasalam uu ka saara wuxuu yidhi idan faman acda alawal waayahay haddii hadda aad aaminsan tahay in ratigan inuu candada uu ka qaaday halahan ama ma aragtay geelan meesha ku xaraysan noorada ku jira oo candaysan uu u galay hadduu ka qaada aad aaminsan tahay kan ugu horreeya bahasha qabay horta yaa u keenay markiiba bahashu ay soo afjaraysaa idan waxaan u baahannahay da'yarta in marka lala kulmo oo fariiso la weydiiyo su-aalo la weydiiyo eh, waad arki doontaa markaan qaarkeed usii dhadhacno eh, bacda tajaarib oo marka aan arki doono kow marka shubhada maxaa beera maxaa keena qofka kan to be so confused inuu inuu confusion uu ku yimaado maxaa keena da'yarteenna maxaa keena inay maanta confuse yihiin waxaa kow ka ah qofka isaga oo si un hamaamiso u galay oo ku indhasarcaadsan daraandar uu galay oo xadaaradan maanta ee ilbaxnimadan reer galbeedka markuu arkuu qofka khalaas furka tuuranaya gaar ahaan dadka iyagoo magaalo aan soo arkin <clears throat> ama aan wax soo baranin xaggaa reer galbeedka tegey markuu arko wadooyin saa isaga socda iyo technolojiya kala socota iyo ummad wax samaystay iyo waxyaabo cajiiba paperless uu arko oo adduunku say u shaqaynaya markuu arko high tech markuu arko dad fara badan baa meeshii markii waxay isweydiinaya islaamku hadduu yahay islaam saxa why not oo developmentigan u gaari waayo dad badan baa ku gaalooba oo markiiba diinta furka ka tuurta waxyaasa cajiibka ah inuu qofka kan uu daraandar uu ku jiro ama si u dhisansa waxaa muujinaya nin mu'alifiinta ka mid ah wuxuu leeyahay gabar lagu magacaabo hudda shacraab oo masriyadu aad wagaga sheekeeyaan oo dumarkii ugu horreeyey u ololeeyey in xijaabka la tuuro ah ee fakarka calmanada ama secularismka pineeriska u ah amaba horyaallada u ahaa markii masala jooga waxay leedahay bal arag gabadhannan say u cabsan tahay qolada waxay leedahay waxay tihi waxaan aad iyo aad ula dhacsanahay dadka yurubiyaanka ah gaar ahaan baariis baan tegey bay tidhi wax kasta ee baariis aan ku arkay bay tidhi aad baan ula dhacay bay tidhi xataa kuwa ciyaal suuqa ee dabajiifka ah shale waxaa la baray kelmadda makarofi waa iska dhihi jiray makarofi oo makarofiyaasha ah oo meelaha iska jooga xataa dabcigooda waan la dhacay bay ku leedahay waxaan la dhacsanay bay leedahay <clears throat> kan alkulistaha ah ee dalagwandiga ah ee meelaha bahasha ee ma aragtay eh, calaacaska ah xataa dabcigooda kusoo jiidanaya bay kuleedahay gabadhan ba cabsanta markaas waxay tidhi anoo tii aad ula dhacsan oo hawshaa la dhacsan baa maalin maalmaha ka mid ah mool weyn oo ayaa wax la soo jabiyey bay tir discount baa jira daban markii wax la soo jabiyen dadku saf bay galaan waxay tihi anugu waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey safka qayb ka qabsaday safkii baan galay bay tihi safkii markaan galay baa waxaan isiri buu yidhi mtiri eh, bay tidhi Eh, maadaama aan isahay imra'a sharqiya oo xagga iyo carab iyo ka timid baa waxaan muujinayaa eh, dhaqankeennii ixtiraamka ah markaasaan meel yar intaan isku nabay albaabka halka laga gala ilinka ayaan dadkii kale waxaan idhi soo gala waa la soo galaa biir waxay tidhi adna waxaan isleeyahay xoogaa adna waxa lagu dhihi doonaa balgal ilan eh, ladies firsta meelaha ka maqalnaa dumarkaa la hormariyo waa waxyaabaha bugta ah waxba ka jirin waxay tidhi halkii aan ka filayay in albaabada la ii furo laysoo dhoway waxaan arkay dadkii dardaraya bal waxaa iga daran bay tiri waa laydharbaaxaa waa layshaankuulayaa waa laysuxuleeyaa meeshaa laga riixaa ilaa marka dambe aan ooyinba halkaa jabsaday bay tiri way gudubtay bay tiri kadib markay dadka galeen maan meeshii galay dukaan dukaamada ka mid aan galay bay tiri maro yaroo dadku ay saa ugu xoonsanaayeenoo la gorgorinayo baan soo qabsaday bay tiri markaas waxaan iri bar gorgori qiimihii anoo weydiinaya oo leh ku fadhidaa anoo weydiinaya ayaabaa mid ordaysa intay ii tihin bay iga daftabi daf markay iga daftay bay haddana cay iisii raacisay bu waxay waan isqabtay haddana ooyin kale ay qabatay bay tidhi anoo isleh bal yaan laguu qoslin meeshaan maskhara laga dhigan yaan maskhara lagaa dhigan waa isqabtay bay tidhi gabadhii labadaa jab ay soo gaareen jab ah in lagu durduriyo markii ilinka la gelayey oo aan janis la siinin oo qofka ugu dambeeya laga dhigo iyo jabka ah wixii ay islahayd balgado inta laga faramarooqsaday kadibna cay iyo loogu daray iyo jasjad loogu daray baa waxay leedahay saa ay tahay haddana waxaan aaminsanahay dadkan ilbaxnimada waxay ku gaareen tartanka sidaan oo kalea iyo xorriyaddan furan iyo qofka inuu selfishness ay ka muuqato anaaniye ay ka muuqato oo waxba laysku ogolaanin waa waxaa annaga la dibdhacna bay leedahay naxariista iyo kala dambaynta iyo hebelu hormari iyo hebelaa midigta kaa xiga iyo waxaasaa nala hara bay ku leedahay qofku markuu dabcan u maaragtay eh, okiyaal kale uu gashto oo dad kale ay ku xihan tahay halkaasuu marka eegaya wayna u badan tahay ku yaroo soomaaliya mar isagoo siddeed bel jooga xataa baasaboorkii yaraa meelaha lagu maraa isagoo aan qaadan bu africa kusoo laabtay markuu kusoo laabtay markiiba dadka in yar markuu joogaba wuxuu leeyahay markuu arka family shan ciyaala leh weliba sidii ba u dhadhashaan buu leeyahay xagga laba keliya la dhalaa warma sidii baa weli siday tihiin waa dambaysaan dadkii wuxuu ku mashquulay waa sideed baluu joogaa kaa hadduu shan sanno noo joogo khatar wey gaalaysiinaya marka ilahi subxana wa tacala sharciga ha u diido allah soo celsha aamiin idhaha haddaba dadka noocaas oo kale waa nugu badan yihin qof oo kiyaal ugu jiro waa nugu badan run ahaantii waana khatarteeda gabadhan marka intaa marka lala dhacayay bay hawshaas gaartay ibnu khalduun markii ijtimaaciyaadka ka hadlayay muqadamadiisa wuxuu yidhi way iska jirtaayo qofka marka laga adkaado oo maqluub uu noqdo in uu mar walba imitation uu sameeyo uu ku daydo qofka ka adag waa iska caadi xataa way dhacday alhandolos waqtigii muslimiintu ay haysteenoo culummada u bixi doona muxaadarada eh, sheekh maxamed idriis biidn illahi subxana wa tacaala markii laga dadkii eh, westranka ahaa ee yurubiyaanka ahaa waxay isku dayi jireen inay maantana suugaanta carbeed iyo ee allah mustacaan gabayadooda iyo wuxooda ay qallinaan isku dayi jireen xataa waxaa loo yaqiin polines walidaalika eh, bishopka cag ka jooga iyo mid ay alvar dhahaan muxaadaraad dheer way ka jeedeen waxay nimankan polonisk waa nimanka isku ekaysiya carabta bay leeyiin dadka muslimiinta isku ekaysiya ila waagaa innagaa siddeed boqoloo sanno innagaa meesha haysanay islaamka xadaaradiisa marka gacan sarraysay qofka markuu jabo marka ummad markay jabto oo ay dareento khalaas in in laga awood badiyey in laga hormariyo in all fields of life oo meel walba ay ku dambayso markay dareento waa khalaas in qofka ookiyaal cagaaran inuu gashto wax walbaba oo yurub ka yimaado wax weyn unu arko fasaadka waxweyn aanu argnaa dadka meesha nala jooga runtii ama dad fara badanoo meelahaasi jooga wax kala ma lumiya waxaa lumiya markay arkaan dhaldhalaalkaas adduunyada markay arkaan halkaasaa la tagta qodobka labaad ee sababi kara qofka inay shubha ku beeranto waa madaxadayg dad baaba iska madaxadag oo dabcigoodu uu yahay maanta dhan wax walbaba inay wax ka keenaan walidaalika ninka fredis lagu magacaabo ee dadka aad u lumiyey wuxuu yidhi waxaan ku guulaysa afartan iyo afar sano kadib inaan gaaro mustawaa taxtiimu اlasnaam asnaamta muxuu ka wadaa waxaa loo yaqaan alqiyam values inaysan jirin in wax value iyo muhul iyo ideals inay jir akhlaaqiyadku dhinu ka soo horjeedaa yaani qofka wuxuu arkana wixii ka hor yimaado isagaa iskale ma aragtay nin iyo naag hadday iska soo horbaxaan iyagaa isleh muhiim maaha inay isqabaan inaysan isqabin ixtiraamkan kala dambaynta iyo ilaah baa jira iyo intaa inaan maanta soo xabaalaan ku guulaysa buu leey fakerka ninkaa uu qaba ee open liberalismka ah ama xorriya almudlaqa ah, ama ibaaxiyada maanta ah waa waxyaabaha keeni kara maxay ninkaa madaxdayg baa gaarsiiyey waana waxay ka mid tahay qayb qaybaha ka mida keeni kara qodobka saddexaad ugu muhiimsan dhagaha u furaysaa wuxuu yahay dadkan aad arkaysaan ee jiritaanka ilaahay ka doodaya marka aan ku saleeya keliya inta aniga soomaali aan la kulmay waa dad sidoodaba nafsiyan u xanuunsanay psychologiyan xanuun baa haya xanuunada haya waxaa ka mid a qofka kan ama depression baa haya ama paranoy gaar ahaan dadka meelaheenaas xagga barafka ka yimid xanuunku waa nugu badan yahay xanuunka markuu nugu badan yahay waxa ugu horreeya qofka markii wuxuun fiilooyinka isaabtaan furkuu tuuranaya saas darteed waa muhiim qofkan kan intaanan dooda la gelin horta nafsiina u daweyn wuxuu leeyahay nin culammada ka mid a ah, ducaadda ka mid ah wuxuu yidhi ku yar baa la ii keenay ama nin dhalyaraa oo raba inuu ila doodo doodii markaan bilownaba wuxuu yidhi wax daliilah ah oo ninka ku doodaya markaa mala ilaahay ma jiro diintu sax maaha intaasi kaga dhegan boorarkaa buu wataa waa lagu soo qufulan nambaraa ku qufulan wuxuu yidhi <clears throat> markaan arkay buu yidhi inuusan mutaysan in aan xiwaarka la sii wado baan su-aalu iska weydiye waxay idhi ish calaqtak bilwaalid ka waran aabbaha iyo adiga xiriirka idinka dhexeeya markaan meesha marayay buu ooyin la dhacay buu yidhi markaasu wuxuu ka sheekeeyey isagii aabbihii dhib ka dhex maray iyo sida u cuqdadaysan yahay iyo dhibta haysata ninka wuxuu yidhi howlo kaleaba ku qufulan buu yidhi maaha waxa haysta maaha wuxuu rabaa inuu yidhaahdo aabbahay oo saa ii dulmiyey ilaaha iga qaban waayo maba jiro naag soomaaliya waxay islaam kaga baxday odaygii baa la aroosay masayrka xataa idiisin buu keena is leedahay markuu la aroosay waxay tidhi ilaahay subxaana wa tacaala allaha iga qaban waayo ninkan daalimka ah ee mid kale igu labeeye maba jiro halkaasi ka bilowday mid baa islaamka wuxuu kaga baxay oo yidhi shaqadii baa laga soo eriyey fin waa la soo fanishay wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacala allaha iga celin waaye oo shaqadan dadka int marka lafaniishay ilahay ba halkaasi ka bilaabaan idan qofka kan waa nafsiyin waxaa jira broblem nafsi baa jira qofkan marka intaadan adiga la doodin nafsiyin horta weydiiye maxaa ku haysa dheh nafsiyantaas marka dadka u bukaaya aad bay u badan yihin ciid ciiddaasi ka badan yihin waana nugu badan yihin annaga walidalik qofka markii si gaara loola fadhiiso ninkii igu dambeeyey wuxuu ahaa nin aan wada fadhinay saacad iyo bar waxaan filayey waxbaan soo dadiyaarsan waxayse ninka su-aalo badan buu ku weydiin doonaa oo ku saabsan howlaha markii cabaar uu hadlay uu hadlay hadlay aan dareemay nin wax akhriyin inuusan ahayn wax badanna ayaan su-aashaa weydiiye waxay ahayd ee ka waran reer ma leedahay markaasuu halkaaba wuxuu bilaabay inuu dagaalamo uu saanba iyeeshay saanba iyeeshay waa i waa i khiyaantay broblemkiisa dhan wuxuu ku soo ururay ee gabadha isqabaan iyo dhibka markaa dhex maray dadka marka sidaan oo kale ah horta waxay u baahan cilaaj nafsi bay u baahan in horta la quraamiyo in marka lagala taliyo in broblemkii ka haystay reerka marka lala fadhiisto in la weydiiyo oo markiiba ninkan hawl culus baa haysata hawshan baa keenaysa inuu marka ilahay subxana wa tacala kusoo kala fireeyo ee maba ahaba shubhama wax aanu islaamka ka jawaabi karin markaa malaha shay walbo aan maanta laga jawaabi karin markaa malaha ama ha loogaga jawaabo aayad iyo xadiid oo qiyaxan ama ha loogaga jawaabo caqliga ilahay subxaana wa tacala uu yidhi adeegsada oo aayadda lagala soo dhex baxay ama ha loogaga jawaabo baraahiinta culimmada ay ka tagtay wax aan laga jawaabi karin markaa malaha laakiin xanuun jawaab ma laha aan ahayn dawo xanuunka jawaab ma laha oo aan dawo qodobka kale ee keeni kara waxa ka mid ah shahawaadka qofku markuu lumo uu xargaha uu goosto gaar ahaan qof wanaagsanaan jiray qof aad u wanaagsanaan jiro ahlu khayra markuu xargaha uu goosto ama u is khalaas biyihii baa kula tegey khalaas meel aad ku soo laabatay markaa ma laha qofka waxay u baahan taha uu u badan yahay inuu isna diinta kusoo kala fireeyo waana aad bay u badan yahay nambarka ah markuu meel walba intuu galo la yidhaahda dembi buu galay oo dil buu galay oo zinuu galay oo xatooyuu galay wax kas markuu galo inuu yidhahdo khala diintaba ma jirto ilan intaasoo dembi baa sugaysa qofkaasoo kalena waxaa loo maahay in toobada markaa lagu tartarsiiyo wuxuu leeyahay axad ducaad islaam baa isoo waxda buu yidhi iyadoo aad aad uga cabanaysa wiilay dhashay oo dhallinyaroah markii ay igu soo celcelisay aniguna aad baan u mashquulsanaa buu yidhi oo telefoonka iga dhigi weyday waxaan wiilka ii ballami isna ma ogoleen buu yidhi anigu ila fadhiisto wuu diidanaa buu yidhi kadib hooyadii baa soo khasabtay wala soo fadhiistay su-aalaha uu qabay waxaa ugu horreeyey jiritaanka ilaahay iyo iyo ilaahay ma jira su'aalahaas u weydiiyey wuxuu leeyahay sheekhii wuxuu yidhi su-aalaha markuu iweydiiyaan anna u bilaaba inaan xoogaa ugaga jawaabo ay waxaan arkay wiilkii inuu soo taagay waxba aanu qancaynin kadib markii laba fadhi iyo ay noo marayso wax su'aala la taaban karo aan ka jawaabana meesha aanu keenin baan walaalkii telefoon qabsadan waxaan waxaan idhi war wiilka walaalkaan maxaa ka khaldan wuxuu yidhi sheekh wax kale maaha walaalkay wuxu aha nin ahlu khayra masaajidda ka addima oo lagu yaqaano ahlu khatma ah oo safka hore jooga hal mar unbuu bahashu intay la go'day oo meel kale tegey maalinkaa laga bilaabo dib buu u soo laaban waayo wuxuu dareemayaa marka addamiir yu'annibuhu qalbigiisaa ku dheggan damiirkiisa canaananaya oo leh war nin saasaad dahay qofku marku wuxuu is leey khalaas xargaab haddaad jaratay intii sano aad masjidka fadhiday intii sano aad khayrka waday hadiiba maanta ay maasha kusoo biyashoobatay khalaas qofku waxa laga markuu marxalada u marayo qofka marka wuxuu u baahan yahay in la yidhaha war toob jirta stiil waad laaban kartaa ilahi subxana wa tala albaabkiisa wuu furan yahay in allaha yatuubu musii'a annahaar qofka dembiga gala ilahi subxana wa ta ka tooba aqbalaa habeenkiiyaa laga aqbalaa maalinta hadduu galo hadduu habeen habeenka u galaa laga aqbalaa albaabadu way furahin jala wacalaa ilaa xataa tadluc ashamsu min maqribiha albaabadu way furahin qofkaana in lagala hadtoo badan waana muhiim <coughs> wacdigu intaadan xiwaar iyo dialog aadan gelin wacdigaa dowr ah qofkan in la wacdiyo oo ilahi subxana wa tacala lagu xiro waxayna ka mid tahay qaybaha keeni kara walidaalika culimmada waxay dhaheen hadalkii salaf haadi luma abu xafs camr bni salama kelmaddii quruxda badnayd wuxuu yidhi almacaasi bariid اlkufr macaasidu waa boostoolaha iyo gaarsiiyaha kufriga kufri qofkii inuu ku dhaco maxaa sida sabab ah macquul maaha out of the blue qof isagu ahlu khayra oo masaajiddii ku jiro inuu haani yowm intuu yimaado uu yidhaahdo gaal baana laakiin macaasi wey dembi buu gelayaa dembi dembi kale dembi dembi buu kuu dhiibayaa markii baraana calaa quluubihim qofka uu gaaro oo qalbigu u daxalayso marka waa marka xargaha uu goosanayo halkaana marka in lagu baraarugo iyadana waa qayb markaa muhiima saa darteed waxay dhahaan الشhahawaat bawaaba للشhuبهaat confusionisku waa main gateka amaba shahwaadku waa main gateka waa albaabka weyn ay ay shubhadu ka soo gasho albaabkan shahwada markaad ballaqdid oo zinadii albaabada aad u furtid oo xumidii albaabada aad u furtid shubhadana way soo gelaysaa ilan diinkii bay kugu diraysaa saa darteed daacadaa loogaga baxayo waad ogtihiin cinda ahli الsunna waاljamaca aliimaan yaziidu biالطaacati wayanqus bilmacaasi mar kastoo ay badato garaadaha iimaan kor buu u kacaya mar kastoo macaasidaadu ay badatana garaadii hoos buu dhacaya waxaa kaloo iyadan muhiima in xaaladaasoo kale lagaga bixi karo in aad ogaatid ana hunaaka rabban yakfir ana hunaaka eesh rabban yakfir oo ilahay subxana wa tacala ku dhaafay haddaba waxaan kusoo gabagabaynayaa laba qodob oo muhiima dadkan aanu la doodaynaayey ee shubhadu ay hayso laba horta waa inaan kala qaybino guruub waxaa jira islaamkama aan laga dhaadhicin karin sidiisaba diidan ama wuxuu noqon karaa muslim nin gaala gaalnimadiisu ay caddahay kaa waqti ha isaga lumin guruubka kale waa laba qolo qof kuu jilaya ee leh marjicadii shareecada waan aaminsana oo shareecada waan aaminsana inay diin tahay wuxuu kuu xihanayaa dharka islaamka kuu xihanayaa laakiin markii dood ay timaado wuxuu aaminsan yahay dustuur kitaabullahi inuusan dastuur noqon karin wuxuu aaminsan yahay wax alla wixii ciqaaba oo qur-aanka lagu sheegay in ay tahay hash punishment oo aan isku isticmaali karin wuxuu la dagaalsan yahay xuduuddii diintu ay sheegtay kaa isagu waa nin mukhaadica wey kaa marka waa gruub iyagu calmana ah ama calmawiyiin ah oo u baahan dood gaara u baahan mid kale waxaa jira dar ilaahay isaga socda shubhadii baa dhex degtay meeluu ka bilaabo markaa ma laha ee xoogaa wuxuu u baahaya kaa waanu u baahaya kaa weeye kan inaan la fadhiisan aan u baahno aan dhahno war hooy tan way khaldan tahay oo tan baa saxsan tanu aayad baa diiday xadiid baa diiday kaaway kan marka loo baahanya amilada runtii aad bay marka u badan yihin oontu marka la fahmi karo walidalika eh, khatartu ay leedahay waxaa ka mid a eh, mudakaraadka eh, fadiilada doctor shaatibi waxaa ka mid a meelaha aan joogno sabti axad baa ciyaalka malcaamada iyo dugsi qur-aanka loo dhigaa ku yaroo soomaaliya ee mid yara afghanistaan wada socda ayaa waxay yimaadeen macallinkii qur-aanka dhigayay sideed jiraa loo dhigayay qur-aanka halkaasuu qaylo ka soo bilaabay ilaahaa sheegaysaan itusa isagoo le oo qaylinaya aad u kacsan macalinku wuxuu ka baqay in ninkan su-aasha hadduu sii wado yarka kan markaa uu duufsado markaasuu gacanta intuu qabto la baxay qor buu la aaday markaasuu bilaabay inuu waaniyo kii markii la dhegaystay xujata uu wado wax xujaa meesha kuma hayo wax kale muxuu wataa wuxuu wataa wuxuu leeyahay warqad yarna buu wataa waraaqaha meelay ka keenaan anigu ma aqaan ma soo liisgarayaan ma la soo dhiibaa mid kasta ee dood loogu yimaada ama yimaada markaska ee raba in masaakiinta laga dhaadhiciyo wuxuu wataa buug yar markaa dib u ogaadana waxaa soo baxay waxaa jira qolada e, e, maalan atacaarudaat alwaadixaat fi diyaana waxay dhahaan niman niman baa soo uriyey markas dhanbaba shaqadiisu ay tahay sidii islaamka wax loogu furi lahaa waa fakarkii orientalismka ee mustashriqiinta waa fakarkii secularismka waa fakarkii liberalismka waxoodii baa marka la soo uriyay meesha la keenay walxadiidi baqiya qaybta dambe in sha allahu waqtigeeda noo noqon doonta aad baad u raagteen maanta ilahay idin barakay wajaziitum khayra